raxim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul lxaafidu raximah llahu tacala baabu salaati lmusaafiri walmariid ruuxa socotada ah salaadiisa iyo ruuxa mariidka jiran ama xanuunsanaya salaadiisa ayuu baab yahy wuxuu hormarin doonaa salaada musaafirka kadibna wuxuu ku xijin doonaa ruuxa jiran iyo mariidka salaadiisa safarku maadaama uu yahay madinat lmashaqa meel la malayn karo inay mashaqa iyo dhibaata ku jirto oo u badan tahay ayaa shareecadu waxay bixisay rukhas fududayn iyo taysiir leanna maqaasida shareecada iyo qawaaciddeeda waaweyn baa waxaa ka mid ah shaygu markii uu dadku cidhiidhi iyo mashaqo ay gelayaan ama uu keenayo ama ay kusoo soo siyaadaba in la fududeeyo shareecadu fudayd bixiso qaacidada qur-aankuna waa tustay axaadiista nebiguna sal lay waslam way ku tustay maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj marka taysiirka shareecada ayay ka mid tahay musaafirka in waxyaalo badan loo fududeeyo asafaru qicatun min alcadaab waa gabal cadaabka ka mid haalibkaas sidaas laakiin hadda <clears throat> bini aadamku teknolojiyadu gaadhay horumarkuu gaadhay safarku inuuba muriix yahay baa iska dhec karta laakiin fi lali kaas asalkaa unbaa la ilxaaqinaya safar waa safar asalkiisa waana siduu u badan yahay w man naadirka marka xugma leh salaaة اlmusaafiri can caaishaةa radi allahu canha qaalat waxay tidhi awalu maa furidat الsalaaة salaadda markii la waajibiyey tii ugu horreysa awalu maa furidat waajibintii ugu horreysay asalaatu salaadda la waajibiyey rakcatayni laba ragcadood bay awalu maa furidat asalaatu rakcatayni baa la waajibiyey waajibintii ugu horreysay salaadda waxaa la waajibiyey laba ragcadood fa uqirat waa la oo waa la sugay salaatu safari safarka salaadiisii sidii baa lagu sugay oo labadii ragcadood ee asalka ahayd baa loo daayey wa utimat waa la dhammaystiray lxadari ruuxa joogeen markaa safar ku jirina salaadiisii waa la dhammaystiray xadarku waa didu safar safarkii xadarku way iska soo horjeedaan ayb muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday uma kadibna haajara xadiidkan laftiisa oo caaisha laga warinayo ayaa waxay tidhi nebigu intuu maka joogay baa salaada labalaba la jiday bay tii uma haajara kadib waa hijrooday nebigu makuu ka hijrooday madiinuu u hijrooday fa furidat markaasaa la waajibiyey arbacan qirat waa la sugay salaatu safari safarka salaadiisiina cala alwali kii horaa lagu sugay tii hore oo labalabada ahayd baa salaada musaafirkana loo daayey zaada wuxuu ziyaadiyey axmedu axmed wuxuu ziyaadiyey ibn xibbaan iyo bayhaqi baa sidoo kale wariyey ziyaadadane ila almaqriba maqribka mooye yacni salaadu horaan labalabay wada ahayd kadibna waa la kordhiyeyo afar afar baa laga dhigay salaaddii musaafirkana sideedii horaa loo daayay xukumkaa waxaa ka baxayoon ku jirin ila almaqriba maqribka mooye fa inahaa maqribku witru nahaari maalinta witirkeedii maalinta witirkeedii weeye yani waxa weyaan waa waila subxa subxii mooye fa inahaa iyadu subxii tutawalu waa la dheereeyaa fiiha dhexdeeda alqiraa'atu akhrintaa la dheereeya qur-aankaa la dheereeya lagu arinaya lafdigiisu waxa weeye ziyaadada axmed waxa weeyaan qad furidat isalaatu rakcatayni rakcatayni bimaka salaadii waa la farad yeelool waa la waajibiyey laba labo ragcadood intuu nebigu maka joogay falama qadima rasuulu lahi sal lay slam almadiina markuu nabigu madiine yimid zaada maca kulli rakcatayni rakcatayni wuxuu siyaadiyey labadii ba laba ragcadoodoo kaleu ku siyaadiyey markaasay afar afar noqdeen ila almaqriba saas wey marka maqribka mooye oo isaga waxaa loogu daayay saddexda fa inahaa witru nahaar witran waxaa laga wadaa maalintii maadaama ay dhammaatay oo markay maalintii dhammaatay uu maqribku soo gelayo sida salaada habeenkii marka la tukadaba salaada subax ka hor loo witrinayo oo tiro isdheer loogu witrinayo saan soo marnayba ayaa salaadii maalintii la tukanayeyna maqrib loogu gabagabeeyey maxaa yeele witrkii maalintooda saasaa laga wadaa witru nahaar gare isdheer macnaha inay ku dhammaato ayb waila subxa subaxa mooyaane oo subaxana isaga intiisii hore waxba lagama siyaadin sidiisii baa loo dahay oo maxaa loo kordhin waaya isaga fa inahaa iyadu tutawalu waa la dheereeyaa fiiha dhexeeda alqiraa'atu akhrintaa la dheereeya iyada waxaa loogu dari waaya laba ragcadood oo kale bedelkii labada ragcadood waxaa ku jira qiraa'ada la dheeraynayo marka saasaa ah kaana yaqra'u sitiin ila almia waa nagi soo marnay ayb xadiikaas qaybtiisa hore bukhaari baa soo saaray iyo muslim ziyaadadan dambe welilbuhari bukhari baa khaas laah amaa ziyaadadan axmed ayada waxa weye rijaaluhu iqaat laakiin sanadka inqiaac baa ku jiro sanadkiisu waa kala go-an yahay maxaa yeelay caamir ishacbi baa wuxuu ka warinaya caaisha caamir ishacbina caaisha muusan soo gaadhinoo waxba kama maqlin siday ibnu maciin iyo abu xaatim iyo calaai i iyo ay leeyihiin muxadisiintu muusan waxba ka maqlin bay dhahaan bacdu turuq waxaa ku yimid caaisho iyo shacbi in loo dhexaysiiyo masruuq ruwaadda qaarkood saasay ku wariyeen laakiin akariyadu intooda badan masruuq meesha mayna soo gelinin saas daraaddeed xadiidku sanadkiisa ziyaadadan dambe waa munqaic haytami baa wuxuu leeyahay rijaaluhu iqaat wa fihi inqiaac inqiaac baa ku jiro sanadku waa kala go-an yahay laakiin sheekh albani caleyh raxmatullah xadiidka wuxuu ku soo arooriyey silsila saxiixa wuuna taxsiininaya sanadkiisa shawaahidna waa u keenaya marka waa sugaya xadiidka macna ayib xadiidku marka wuxuu faa'iideynayaa salaadda musaafirku tukadee labalabada ah horta wuxuu inoo sheegay maqribkii cishaha waxaa dhihi laha maqribkiiyo salaadda subax inaan la gaabinin waana ijmac laskuma khilaafsana salaada subaxna gaabin ma gasho salaada maqribkuna gaabin ma gasho itifaaq wey laislama diidana masalada saddexda salaadoodoo kale wey waxaa la gaabiyo ama la dhamaystiro marna la gaabiyo marna la dhammaystiro ruuxa musaafirka marka xadiidku wuxuu inoo faa-iideeyey ruuxu hadduu socoto yahay inuu saddexda salaadood gaabin karo oo duhurka iyo casarka iyo ceshaha labalabo ragcadood ka dhigi karo taana waa sidaa hadduu u tukado oo labalabo ragcadood ka dhigo musaafirna yahay inay salaadiisu asaxayso waa ijmaac iyadana laislama diidana gaabinta hadduu gaabiyo inay salaadiisu asaxayso hadduu dheereeyo isagoo musaafir ah baa laga doodayaa salaadiisu ma asaxaysaa mise asixi laakiin hadduu gaabiyo waa itifaaq ijmaac wey salaadiisu inay asaxayso sida ibnu mundir iyo keyrka ay soo gurinayaan ayb xadiidku faaiid kalu inoo faaideeyey faaiidaduu inoo faaideeye waxa weeye salaada musaafirka iyo ruuxa socotadaa sidiisuba waa laba ragcadood oo asal ah lagamana soo gaabinin labadaa ragcadood afar lagama soo gaabinin intay asalkeedu afar ahayd musaafirka dartii laba loogama dhigine sideedaba salaada musaafirku waa un labadaaba asalkeedana saasaaba lagu jideeyey wabitaali mashruuc uma aha loomana jidaynin ruux musaafira inuu afar tukado loomaba jidaynin sidaasi waxaa qaba saxaabo aada u fara badan iyo jamaahiirta ahlulcilmiga waxaa ku tegey salaada suuxa socotaday inay uun laba ragcadood tahay labadaa ragcadoodna asalba ilaahay ku jideeyey oon la soo gaabinin waxaa ku tegey cumar ibnu khaaab jaabir bni cabdilaah cabdulaahi bni cumar cabdulahi bni cabbaas caaisha cumar bn cabdilcaiiz xamaad bn abi sulaybaan shaykhu abi xaniifa qataadat bni dicaama a'imadana waxaa ku tegey maalik iyo axmed iyo abu xaniifa ibnu mundirna waa dooranaya ibnu mundirna sidaasuu rajaxaya wa huwa sawaab wax daliil oo khilaafsanna ma jiro nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkiisan caaishana wuxuu caddaynaya asalka salaada musaafirku in laba lagu jiday ruuxa muqiimkeen safarka ahayn baa la siyaadiyey oo afar laga dhiga mooye musaafirku salaadiisu weligeed basan bay ahayd weligii maray afar noqoto afar laga soo gaabiyey maba jirtaba saas daraaddeed saasay asal ku tahay sidaasay qabaan wabitaali waxay qabaan qaarkood hadduu ruuxu isagoo musaafir a ah tukado afar oo dhammaystiro labadaasi siyaadada ah sharci ma aha daliilla ma leh salaaddiisiina waa buraysa cabdulahi bn cabaas oo kale wuxuu ku misaaliyey ruux salaad subax tukan oo afar ragcadood ka dhigay salaaddii subax soconaysa ma soconaysa ibnu cumarna wuxuu yidhi waaba kufriyeyba ruuxii khilaafa buuri hadal adag bay saxaabadu ka leeyihin qaarkood aimada qaarna waa qabaan salaaddu inay burayso lakin waxay u badan yihiin salaaddu inay asaxayso maca almukhaalafa qaar waxay qabaan inuu ruuxu khiyaar u leeyahay inuu dhammaystiro iyo inuu laba tukado inuu afar tukado inuu laba tukado khiyaar buu uleeyahay qabaan waana madhabka imaamu shaafici iyo abu thawr bacdu saxaabana way qabaan waana ra'yiga laga soo guuriyey muxuu ahaaye cumaan ibni cafaan baan u tegi doonaa laakiin xadiid marfuuca ma leh inay laba ragcadood tahay cumar ibn khaaab radi allahu canhu baa waxaa ka warinaya yacla waxaan dhihi lahaa cumar ibn khaaab baa waxaa laga warinaya ibnu khusaymiya axaawi ibnu mundir baa soo saarey inuu yidhi salaado dhowra markuu tiriyey oy ka mid tahay salaatu safari rakcataan wa salaatu ljumucati rakcataan salaada safarku waa laba ragcadood oo salaada jumcadu waa laba ragcadood tamaamun hayru qasrin buui labadaa ragcadood bayna ku dhammaystiran tahay meelna lagama soo gaabinin calaa lisaani nebiyikum waqad khaaba man iftaraa buui nebigiinna carabkiisay saa uga sugan tahay oo rasuulkay ka sugan tahay inay labada ragcadood dhammaystiran yihiinoo meella aan laga soo gaabinin ninkii been abuurtayna waa khasaaray been abuurto alla ku been abuurto ama rasuulkiisa ku been abuurto waa khasaaray cumar radi allahu canhu hadallada ka sugan buu ka mid marka sida loo badan yahay adiladuna kutusaysa waxaa weeye ruuxa socotada ah laba ragcadood waxaan ahayn maba lahaba salaadiisa waajibka waa laba ragcadood marka maqribka laga reebo saddex ragcadood in laga siyaadiyana wax daliiloo loo hayo ma jirto lagama hayo nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh waana u tegi doonaa xadiidkan ku xiga ayaan tilmaami doonaa insha allah tacala asalka gaabinta salaadda qur-aanku waa tilmaamay ruuxa socotada inuu gaabin karo oo aayadda qur-aanka rabbi subxaana wa idaa darabtum fi maxay aayaddii ahayd idaa darabtum fi اlardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asala markaad dhulka ku safartaan dembi idin soo gaari maayo inaad salaada gaabisaan an taqsuruu min asala in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu shardigaa ah haddaad gaalo ka baqaysaan ayaa saxaabada qaarkood ishkaaliye ku beeray cumar oo kale oo wuxuu yidhi yacla nin la yidhaahdo cumar baa waxaan ku idhi buuri aayadda qur-aankii rabbi leeyahay inaad salaada gaabisaan dembi idinka soo gaari maayo markaad safarta tihiin haddana rabbi dabadhigay in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu gaala inay idin fitnayso haddaad ka baqaysaan shardigaasaan la yaabay buui macnaha shardigu wuxuu faa'iideynayaa ruuxa baqaya gaalo ka baqaya ee meel uu gaalo ka baqaya jooga unbaa salaada gaabin karay aayaddu leeda markaasu wuxuu ihi oo ruuxa aaminka ama gaabin kara miya cumar buu weydiiyey markaasaa cumar wuxuu yidhi cajibtu mima cajibta minhu waxaan la yaabay buui shaygaan la yaabtay laftiisaan anigu laftayda la yaabay buu wakhtigii nebiga anaa la yaabay buui fasaltu rasuul lah sal lay sl markaasaa rasuulka weydiiye markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam sadaqatun tasadaqa allahu biha calaykum faqbaluuha xilligaad aaminka tihiinoo gaalo aydan ka baqaynin inaad salaada laba ragcadood tukataan waa sadaqo ilaahay idinku sadaqaystaye sadaqada aqbala oo guddooma marka waxay kutusaa aayaddu macnaha inay ku saabsan tahay musaafirka salaadiisa ficlan salaat lkhawfna waa ku saabsantahay labadoo macnaha aayaddu xadiikan cumar baa kutusa muslim baa soo saaray xadikaastaa markaan ogaano kadib madhabkeenna shaaficiga soomaalidu haysan jirtay oo sida muqararka ka ah kutubtiisa khiyaar gelin jiray ruuxa inkastoo isku khilaafsan yihiin ma laba ragcadood inuu tukadaa fadli badan mise inuu afar tukadaa fadli badan ay isku khilaafsan yihiin haddana waxayna isla diidaneen badankoodu madhabka shaafici inuu tukan karo labo afarna tukan karo waana ra'yi daciifa wey min xayu daliil waa ra'yi daciif ah khiyaar in la geliyo ruux ruuxu waa inuu laba ragcadood tukada hadduuba musaafir jid kale uma fura ayb intayna ka gudbin masaladaas waxaa jira faham dadka qaarkood ay fahamsan yihiinoo khalad ah oo ah ruuxu markuu safrayo safarta gelayaba hadduusan niyatulqasri niyeysanin inuusan salaadii gaabin karin saas daraaddeed baa dadka su-aalahooda waxaa ku badan ay ku leeyihin sheekhow qasri baa ii xidhnaabay ku leeyihi sheekh qasri baa ii xidhnaa iyo qasrigii ma soo xidhanin wax qasrigoo la xidha ma jiro wax niyey u baahan tahay ma jiro markaad safarda gelaysa inaad tidhaahdo naweytu salaata alqasri uma baahna walaa af inaad kaga dhawaaqdo uma baahna walaa inaad qalbiga ka niyoto uma baahna leanna nebiga lagama hayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo saxaabada ku yidhi markaad safraysaan niyatulqasri niyooda isagoo yidhi lama hayo daliil male marka waxan waa cibaado sabab bay leedahay sababkii haddii la helo musababkiina waa ka dhalanaya sababku muxuu yahay waa in safar la helo sooma safarkii haddii la helo ruuxii ruksadii waa qaadanaya saas maa ama ha niyooda ama yuusan niyooni marka waxa la yidhaha niya iima xidhna iyo niya ii xidhan warkaasi ma jiro bacdufuqaha way sheegaan lakiin masale daliilla maaha wacan caaishaa radi allahu canha ana nabiya nabigu sal lay aslam kaana wuxuu ahaa yaqsuru mid gaabiya fi safari safarka dhexdiisa wayutimu mid dhammaystirana wuu ahaa markuu safar yahay marna salaadda wuu gaabin jiray marna wuu dhammaystiri jiray wayasuumu wuu soomi jiray wayuftiru wuu afuri jiray safarka dhexdiisa mar waa iska afuri jiray marna soonkiisa wadan jiray oo wuu soomi jiray rawaa waxaa wariye xadiidka addaara qutniyubu waa wariyey wa ruwaatuhu xadiidka ruwaadiisuna iqaatun waa rag iqaat waa rag lagu kalsoon yahayo macnaha waxa weyaan xadiidkoodu sugmi karo ilaa laakiin buu yihi xaafidku annahu isagu xadiidku macluulun waa mid la cileeyey waa mid sira ku jirta yani cilo qarsoon baa cila ku jirta rijaashiisu iyo sanadkiisa rijaasha ku jirta iyo ruwaadiisu ba ha ahaadeen laakiin cila ku jirta macluul walmaxfuudu sida la xifdiyeyna can caaishata caaisha laga xifdiyeyna min ficlihaa ficilkeeda wey caaisha waxaa laga xifdiyey oo sax ah oo ruwaaddu ka wariyeen inay iyadu samayn jirtay markay safarto marna ay dhammaystiri jirtay marna gaabin jirtay marna soomi jirtay marna afuri jirtay iyada ficilkeedii oo mawquuf calayha baa maxfuud amaa inuu noqdo xadiid nebiga la gaadhsiiyey oo marfuuca maya markuu marfuuc yahay rijaaluhu ruwaatu iqaad haba ahaadeen cillaa ku jirto laakiin markuu caaisho ku eg yahayoo ficilkeedii uu yahay mawquuf yahay markaasi waxa weeyaan waa sida maxfuudkee sugan buu yidhi macnaha walmaxfuudu sida la xifdiyey can caaishata laga xifdiyey min ficlihaa iyada ficilkeedii wey samayn iyadu ay samaysay wey ee werin ay nebiga ka warinaysa maa wa qaalad waxayna tidhi caaisha inahu isagu waxay ka wadaa itmaamki inahu dhammaystirku laa yashuqu ma dhibayo caliya korkayga markii la yidhi caaisha maxaa ku dhammaystiras wax dhibaanan ku qabin bay tii wax dhiba ah, kuma qabo way ii fududahay bay leeda maana akhrajahu waxaa wariyey albayhaqiyu bayhaqiyu bayhaqi baa wariyey meesha uu yidhi ruwaatuhu iqaatun ruwaatuhu iqaat mulaaxadaa ku jirto sanadka waxaa ku jira in la yidhahdo saciid ibnu maxamed ibnu hawaab ibni xibbaan waxaan ahayn ma talfiiqinin ibn xibaan waxaan ahayn mu tawsiiqin wabittaali ibn xibbaanna wuxuu caan ku yahay tawsiiqu lmajaahiil marka ruwaatuhu iqaatun waa hadal wax ku jira amaa cilada uu xaafidku sheegayo ee uu leeyahay macluul wey xadiidku wuxuu ku cilaysan yahay waqfibuu ku cilaysan yahay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kama sugna in uu intuu safray salaad dhammaystiray in marka loo kor yeeloo nebigaa sameeyey la yidhaah marka waa mid la cileeyey in marka nebiga loo kor yeelo oo xadiidka la rafciyo waa ma sugna ninkaa la yidhaahdo saciid ibnu xamed ibnu sawaab baa ku jira marka la rafcinayo waxaa ku raacay saddex nin oo ducafo ah waxaana khilaafay nin intoodaba ka xoog badan oo xadiidka waqfiyey oo la yidhaahdo cumar ibnu darin sidaas daraaddeed xadiidka waxaa raajixa inuu yahay mawquufun calaa caaisha caaisha ficilkeedii inuu yahay baa xadiidka saxiixa sida xaafidkuba rajaxay amaa nebiga inay ka sugan tahay maya taasi lama hayo xadiidku inuu mawquuf calaa caaisha yahay baa waxaa rajaxay muxadiiin fara badan ibnu cabdilhaadi ibn qayim shekh islaam ibnu taymiya isagu wuxuuba leeyahay waa kadib ninkii yidhahda nebi maxamed baa intuu safray salaad dhammaystiri jiray waa been buur been abuurad waay nebigu lagu been abuurto shekh albani caleh raxmatullahi saas isaguna rajaxaya muxadiisiintu marka sidaasay qabaano ma sugna rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo safray oo salaad dhamaystiray wax alla wixii baabkaa lagu wariyoo dhanna waa wada daciif ama waa mawduuc been abuurada oo nabiga lagu been abuurtay salawatu rabbi wasalam calayh ama caaisha iyada way ka sugantay oo fi saxiixayn bukhaari iyo muslim iyo keyrkood bay ku taallaa markay safarto inay salaadda marna dhammaystiri jirtay marna gaabin jirtay marka haddaad tidhaahdo caaisha samayn jirtay waa war maqbuul ah amaa nebigaa samayn jiray waa warka la haysta wey war saxsanna maaha saas maa lama soo guurin karo dariiq saxana laguma keeni karo nebigo intuu safray salaad dhamaystiray saas daraaddeed baa wuxuu leeyahay alimaamu alkhaaabi ibnu taymiya iyo ibnu alqayim iyo kayrkood waxay leeyihiin nebiga sal ly wasalam weligii intuu safray lama hayo lagamana soo guurinin isaga oo salaad dhamaystiray wixii sidaa lagu wariyana wax ka sugan ma jiro markii masalada dabagal lagu sameeyo si fiican loo xaqiijiyana aasaartii axaadiista ku soo aroortay ee marfuuca kulli wada daciif wey man saan horeyba u tilmaanay sida sawaabkaana waxa weye nebigu inuu safri jiray salaadana uu gaabin jiray labalaba inuu tukan jiray axaadiis fara badanoo saxiixaynka iyo keyrkoodba ku yimid ba arrintaa kutusaya waxaa ka mid a ah xadiidka cabdullahi bni cumar fii saxiixi lbukhaari wa muslim wuxuu leeya sallaa rasuulu lahi sal lay slam bimina rakcatayn nebigu mina intuu joogay laba ragcadood buu tukan jiray waa markuu safarta abuubakarna sidoo kale gadaashiisa cumarna sidoo kaleeto cusmaanna khilaafadiisa qeybteedii hore isagana laba ragcadood buu tukan jiray markaa kadib buu cusmaan khilaafadiisa qeybteedii dambe buu mina isagoo safara ku tukaday afar ragcadood cusmaan bay marka sugantay cusmaan bay ka sugan tahay caaishay ka sugan tahay bacdu saxaabay ka sugan tahay ayagoo safar ah inay salaada afar afar tukadaan amaa nebi maxamed isaga lagama hayo salawaatu rabbi wasalaamu calayh cumaan markuu sameeyeyna saxaabo badan baa ku inkiray saxaabo ku diiday baa jira arrintaa iyada oo masalan cabdiraxmaan ibnu yaziid baa wuxuu leeyahy sallaa bina cumaan bimina arbaca rakcaat cumaan baa mino wuxuu nagu tujiyey afar ragcadood faqiila dalika licabdillahi bn mascuudin fastarjaca cabdullahi ibn sacuud baa marka waxaa lagu yidhi cismaan baa dadkii maanta wuxuu ku tujiyey mino isagoo musaafir ah afar ragcadood cabdullahi ibn sacuud warkaa markii loo sheegay fastarjaca ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ina lilah wa ina ilayhi raajicuun musiibaa dhacday wey manaa ah, musiibaa dhacday sababtu wax wey wuxuu yidhi sallaytu maca rasuuli sal lay waslam bimina rakcatayn wa sallaytu maca abi bakrin sidiiq biminan rakcatayn wasallaytu maca cumar bni khaaab minan rakcatayn ah, nebi maxamed baa meeshan laba ragcadood kula tukaday abuu bakr sidiiq baan laba ragcadood kula tukan jiray cumar baan laba ragcadood kula tukan jiray falayta xadii min arbaci rakcaatin rakcataani mutaqabalataan buu ah, afar ragcadood oo cusmaan laba uu dib kaga daray waxaan ka jeclaan lahaa inaan bedelkeeda ku bedashoon helo laba ragcadoodoo layga aqbalo laba ragcadoodoo nebiga aan la tukan jiray iyo labadiisii saaxiib ayaa afartan cumaan ii dhaanta buui ah, haddana waa ku daba tukadayoo wuu la tukaday markuu la tukaday baa la yidhi oh, cabdulaahiyow wixii waadna diidan tahay inna lilahi inna liraajiciin baad ku haysa haddana waa ku daba tukanaysaa soo adiga la tukana waa markuu cabdullahi mascuud uu leeyahy alkhilaafu sharun ah, cabdullahi mascuud baa khaliifkii muslimiinta khilaafay oo dhinac uga istaagoo salaada ka koostay hadday timaado soo dad badani ka goosan maayaan soo meeshaa shar iyo fasaad iyo kala jab imaan maayo taasuu marka cabdullahi mascuud ka taxadana waa dafcu yani waxa weeyaan yani labada mafsada midda weyn ta fudud baa yaa lagu dafciya saasmanayb marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hadduu musaafir yahay labadaa ragcadood buu tukan jiray sidaasuna ummaddiisa u jiray lamana hayo isagoo musaafira ah nebigu sal ly waslam oo laba ragcadood ka badan tukaday maqribka mooye saas way macana maqribku isaga waa saddexdiisa mar walba xadiidkani marka sidaasuu daciif u yaho nebiga kama sugna sal alay wasalam waxaa cuskaday oo deliishaday qolyaha qaba ruuxa musaafirkii inuu khiyaar u leeyahay salaadda inuu gaabiyo iyo inuu dhammaystiro laakiin xadiidku marfuucan waa daciif asar caaisha ayuu baaqi ku noqonaya keligeed markaa kama sugna cumaanna waa ka sugan yahay caaishana waa ka sugan saxaabo kalena waa ka sugan yahay laakiin aaaarta saxaabadu markay ficilkii nebiga iskhilaafaan tee la hormarinaya ficilka nebigaa la hormarinaya oo weliba uu daa'imay nebigu salawatu rabbi wasalam fii xayaatii uusan khilaafin taasaa marka laga hormarinaya aasaartaasay marka daliishadeen qolyaha qaba in la gaabin karayo wasawaabu waxa weeye musaafirka salaadiisu waa uun laba ragcadood saas ku macna hadduu ka siyaadiyo isagaa garanaya meeshuu geyn laha hadduu ka siyaadiyo ma asaxayso anugu dhihi maayo laakiin daliil uu saaru u baahan ma asaxaysaa mise ma asaxaysa waa masale culimadu isku khilaafsan saxaabadiina way sameeyeenoo way dhammaystireenoo inay asaxaysay arkayeen qolada dhammaystir bacdu selafna waxaa ka sugan inayna asaxaynin saan idiin sheegay laakiin mas'alo sideedaba laysku haysto ma asaxaysaa mise asixi mayso maxaa kuu geeyeyba sooma labada ragcadood baa ka fudud ijmaacoo laysku waafaqsan yahay inay asaxayaan khilaaf uusan ku jirin marka maxaaba meel khilaaf ku jira oo lagu wamuransan yahay ku gelinaya haddana adayg badanoo tiro dheer maxaad ka raadin soo saas allahuma inaad uun shaaficiya nahay uun soo istaagay sida waddada qaarkood ma aqaan laakiin wax loogu xilanba meesha ma taallaba saas maan ayb wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxu uhi qaala rasulu lahi sal lay aslam rasuulku wuxuu ihi ina allaha alle tacaala korahaye yuxibu wuxuu jecel yahay an tu'taa in lala yimaado rukhasuhu fududanyaalkiisa rukasu waa jamcu ruksa ruksadana waxaa la yidhaahdaa alyusru wasuhuula waa fududayn ah, wuxuu jecel yahay alle in lala yimaado waxyaab fududaynta uu fududeeday iyo sahlidda uu sahlay kamaa yakrahu siduu u kahdo oo kale rabbi an tutaa in lala yimaado macsiyatu macsiyadiisa in lala yimaado alla tabaaraka wa wuxuu jecel yahay haddii uu shay fududeeyo fudaydka in la qaato sida uu u necab yahayba macsiyo in la galo siduu u karaahaysto karaahiyadaas waxaa macnaha waxa weye la lagu shabahayaa sida uu u jecel yahay in lala yimaado ruqaska rawa waxaa wariye xadiidka axmedu axmed baa wariyey wasaxaxu waxaana saxiix yeelay ibnu khusaymata wabnu xibbaana iyo ibnu xibbaan wayna saxiixiyeen saas way macnaha wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan kamaa yuxibu siduu u jecel yahay alle an tu'ta in lala yimaado casaa'imuhu faraa'ida u waajibiyey ee aan fudaydka la gelinin alcazaaim cazaaimtu waa faraa'ida la gooyey ee fudaydka aan la gelinine asalkeedii lagu jideeyey loo daayey saas man ayb xadiidku lafdigiisa hore iyo labadaba xadiidka muran badan baa ku jira sugnaantiisa muran badan baa ku jira sugnaantiisa oo aad baa looga muransan yahay laakiin xadiidka waxaa saxiixinaya culimmada la sheegay kadalika waxaa saxiixiyey calaa shardi muslim sheikhu alalbani kama fi lirwa waxaana xujaystay shekhu islam ibnu taymiya iyo ayrihi keyrkiisa marka xadiidku waa sugan yahay xadiidku waa sugan yahay oo wuxuu leeyahay sheekh albani caleyh raxmat ullah wajumlat lqowl ana alxadiida saxiixun bilafdayhi lmutaqadimatayn xadiidku marka waa sugan yahay sheekhulislaam ibnu teymiya caleyh raxmatullah wuxuu inkiray xadiidka lafdigan dambe ee kamaa yuxibu an tu'ta cazaa'imuhu lafdigaa waa inkiray oo wuxuu leeyahay lafdigaa xadiidku kuma sugna mana jiro fuqaha keena buu leeyahy oo wuxuu yidhi wa bacdu alfuqahaa yarwiihi kamaa yuxibu an tu'ta cazaa'imuhu fuqahada qaarkood baa xadiiska ku warisa buui walaysa haada lafdu lxadiid sidaana xadiidka lafdigiisa ma manaa wuxuu leeyahay ibnu taymiya lafdiga xadiidku ku sugan yahay waxa weye kamaa yukrahu an tu'ta macsiyatu laakiin kamaa yuxibu an tu'ta cazaa'imuhu lafdigaasi lafdi xadiid ma ahe bacdu alfuqahaa unbaa saa isaga wariyey buuri wax jirana maa warkaasi sheekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullaah looma sallimina waa laga daba tegey xadiidkuna labada lafdiba waa ku sugan yahay lafdigaa uu inkirayna waxaa ku wariya xadiidka abaraani ariiqa tabaraniina abu nucaym fi lxilya abubakrin shiraazi sanadkiisuna waa sugan yahay mundirina waa taxsiiniyey saas daraaddeed baa wuxuu leeyahay sheekh alalbani kama fi lirwa wa jumlat lqowl ana alxadiida saxiixun bilafdayhi almutaqadimatayn xadiidku waa sugan yahay labadiisa lafdiba ayb labada lafdi oo ah kama yakrahu an tu'ta macsiyatuhu iyo kama yuxibu an tu'ta cazaa'imuhu labada lafdiba xadiidku waa ku sugan yahay markaasaa wuxuu ihi sheekhulalbani وأma inkaaru shaykh الإسlاam ibni تaymiya allafظ الثاني fii أwli kitaabi الإimaan famima laa yultafatu إilayhi inkiridda uu inkiray sheikhuliسlam ibnu taymiya labada lafdi midkood waa war aan la midicsanaynin buuri bacda wuruudihi min cidati turuqin bacduha saxiix marka labada lafdiba xadiidku waa ku sugay saas man ayib xadiidku muxuu faaideynaya xadiidku wuxuu faa'iideynayaa hadday shareecadu shay fududayso fudaydkii shareecadu fududaysay in la qaato alla jecel yahay meesha waxaa la diidan yahay inaad uun u aragto uun in laysku adkeeyo diinta uun in ajirku ku jiro ah. ina addiina yusrun sooma diintu waa fudayd walan yushaada diina axadu ilaa halabah ruux diinta isku taago isku adkeeya ma jiro ilaa diintaa ka haalib noqota marka waba layskuma adkeeyo meeshii rabbi yusri iyo fudayd uu bixiyeyna fudaydkaasuu jecelyahay qaado meeshii waxoogaa la yaro adkeeyeyna adeeggeeda ku qaado oo casiimada ku qaado casiimada iyo rukhaskuna labadaba allaa dejiyey labadaba inaad qaadataa la rabaa labadabana alla waa jecelyahay tabaaraka wa tacala fariidadan nas khilaafsan ayna jirin tashiilkana aan la gelinin sideeda inaad ku qaadataa la rabaa tan yusrig iyo tashiilka la geliyeyna maslaxada ku jirta darteed baa loo geliyey iyadana sideeda ku qaaday ha isdhihin laba ragcadood haddaad tukato haddaad musaafir tahay waxbaa ku dhaafay waxbaa ku dhaafayo malaha inaad ka dhigto afar baa ajirku ku jiraa allihii labada ka dhigay iyo shaaricii labada jideeyey labadaa inaad la timaaduu jecel yahay meesha uu afar ka dhigayna afar la timaaduu jecel yahay hurtid waa tahay soonka hadduu markaad musaafir tahay kuu fasaxay inaad iska afurto wuxuu jecel yahay inaad iska afurto saas man rukaska shareecadu bixisay way fara badan yihiin qaado meeshii shareecadu ay ruksada bixisay haddii sababtii ruksada aad hesho sababtii ruksada haddaad hesho qaado wey manaa ayib bacdu ahlilcilmi baa waxay qabaan safarka ruuxa ruksada la siinayo oo salaada uu gaabin karo salaada uu labalabo tukanayo muxuu ahaayey soonka uu afuri karo waa safarka loo yaqaano safar daaca ah ama xaj buu u socdaa ama duulaan buu u socdaa qolana waxay waa safarka mubaaxa ah tijaariya ganacsi buu u socdaa muxuu ahaayey safar kaleeto iska dalxiis buu isaga socda waa iska mubaaxaad laakiin safarka loo yaqaano safarulmacsiya ruuxa rukso la siin maayay qabaan rukhasku waxay khaas ku yihiin safarada daacada ah ama mubaaxa ah ama safaru lmacsiya oo ruuxii maalan wuxuuba u socdaaba inuu dad soo laayo yuu safar u yahay ayb isagoo macsiyaba ku socdayba haddana ha loo sii fududeeyo haddii la soo kaalmo maahabay dheh maxaa caasi loo kaalmaynaya halkaasay qaarkood ku qaydeen waana sida ay qabaan alimaamu shaafici iyo axmed ibnu xambal iyo keyrkii wasawaabu waxa weeye caasiga iyo mutiica labadaba rukhasku waa u yaallaan macsiyadiisa ilahay baa kala xisaabtami laakiin ruuxani musaafir ma yahay hadduu musaafir yahay axkaamtii musaafirku qaadanaya jamcii salaadaha qasrigii muxuu ahaayey soonkii kulli waa loo ruqsay ruuxii ka soo reebo oo yidhaahda isagu kuma jirana daliil baa looga baahanya walaa daliila saas man ama macsiyadiisa iyo khaladkiisa hawl ilahay kala xisaabtami doono sidaas man ayb an anasin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa intaynaan gudbin xadiikii hore caaisha waxaan dhaafay xadiikii caaishe aynu nidhi ma sugna isagoo marfuuca qaybtiisa dambe ee wayasuumu wayuftir halkaa waan halmaamay wayasuumu wayuftir markuu safar yahay marna inuu soomi jiray marna afuri jiray taas iyadu way sugantahay xadiika qaybta aynu leenahay ma sugna waa qaybtee kaana yaqsuru fi safari wayutimu qaybta salaadda ku saabsan keliya wey amaa qaybta dambe oo markuu safar yahay soonka inuu marna iska afuri jiray marna soomi jiray taasi waxay ku taallaa saxiixaynka bukhaariiyo muslim iyo sunanka kulliga ku taalla wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxu uhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa idaa goorti kharaja uu baxo masiirata alaaati amyaalin saddex mayl socodkood markuu baxo safar saddex mayl a ah markuu baxo aw faraasixa ama saddex farsax ama saddex farsax socodkood haddii u baxo meel loo socon karo hadduu u baxo sallaa mid tukada ayuu aha rakcatayni laba ragcadood buu tukan masiiratu alaaati ayaam waxa wey amyaal saddex mayl meel loo socon karo hadduu u baxo u safro aw faraasika ama saddex farsakh meel loo socon karaya haddii meel jirta saddex farsakh meel jirta hadduu u baxo sallaa rakcatayni laba ragcadood buu tukan awdaasi aw faraasikhadaasi waa shakun shucbaana shakigaa shakiyey oo ruwaadda xadiiska ka mida ah, n xadiiska sanadkiisa ku jir ayaa shakigaa iskale macnaha ma nebigu alaaata amyaal miyuu yihi mise alaaata faraansikha buu yii ayuu ka shakisay markaasuu labadiiba ku keenay bilafdi aw saasmaanayb xadiidka waxaa loo keenay safarka ruuxu markuu galo salaaddii uu laba ragcadood tukan karo waa safarkee oo safar intee jira masaafadeed waa waxa loo yaqaano masaafatu lqasriga masaafatu lqasri masaafada hadduu ruuxu u baxo safarkiisu ay ku eg tahay ama uu u jeedo markaa loo ogol yahay inuu qaadan karo socodkii musaafirka masaafadaasu ka hadlay wuxuuna ku qayday saddex mayl ama saddex farsak maxay kale yihiin farska waa saddex mayl halkii farsa wuxuu u dhigmaa saddex mayl wabittaali saddexdii mayl hadday hal farsak yihiin haddaan doonayna inaynu maqaayistan hadda casriga u bedelno maqaayistan casriga ah oo mitirka iyo kilomitirkii in loo bedelo haddii la doonayo siday culimmadu leeyihiin halkii mayl wuxuu u dhigmaa kun iyo lix boqol oo mitir ama hal kilomitr iyo iyo lix boqoloo mitr saasuu udhigmaa waa halkii mayl ayib saddexdii mayl meeqa wey marka saddexdii mayl meeqay noqonaya taqriiban saddexdii mayl waxay noqonayaan afar kilomitr waxbay noqonayan waan u saas wey man afar kilomitr iyo waxay noqonayaan ilaa farsakhii waa saddex mayl maylkiina waa kun iyo lix boqoloo mitir wuxuu leeyahay taqdiirka waxaa iskale sheekh ibnu cuthaymiin basaam isagu wuxuu leeyahay maylku waa hal kilomitr iyo badh farqiga u dhexeeya waxa weya waa boqol mitir soma boqol mitir adiga farqi yar baa udhexeeya qaarkood waxay yidhaahdaan oo kutubta axaadiista qaarkood oo daciifa ku arooray beriid bariid bariidku wuxuu u dhigmaa lix iyo toban farsak lix iyo toban farsak buu dhigmaa farsakhiina waxaynu nidhi waa saddex mayl adiga taqriiban markii laysu geeyo waxay noqonaysaa boqol kilomitr bay ku dhawaanaysaa boqol kilomitr ayay ku dhawaanaysaa siddeetan ilaa boqol bay udhexaysaa halkii bariid waay macnaha halkii bariid baa intaa udhexeeya shaaficiyadu marka waxay qabaan afar beriid ayaga maalikiyada iyo axmed iyo isxaaq waxay qabaan afar beriid oo macnaheedu uu yahay taqriiban toddobaatan iyo lix kilomitr meelahaas toddobaatan iyo lix ilaa siddeetan kilomitr ayay qabaan shaaficiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyada waa ra'yiga jumhuurta oo macnaha waxa weye afar beriid ah waxayna ka qaadanayaan axaadiis kulligeed aan sugnaynoo wada daciifa halkan laakiin xadiidkan inoo yaalaay wuxuu faa-iideynayaa saddexdii mayl waa afar sax wey afar kilomitir iyo siddeed boqol oo mitir waay shan kilomitir oo wax dhiman way laba oo mitir dhiman sooma marka la qabto way riwaayada odhanaysa kaana rasuulullaahi idaa kharaja masiirata alaaati amyaal aw faraasiqa haddaan qabannana farsaqii waxaynu nidhi waa afar mayl sooma waa saddex mayl miya ah, ayib maya waa afar mayl afar mayl waa saddex mayl afar mayl waa afar mayl marka lagu dhufto waxay noqonaysaa iyadana taqriiban saddexdii farsakh waxay noqonayaan sagaal iyo toban kilomitir iyo laba boqoloo mitir bimacnaa labaatan kilomitir oo waxay sideed boqoloo mitir dhima waa markaynu dhinaahno alaaa faraasika saddex farsakh haddii la yidhahdana waa labaatan kilomitr taqriiban alaaata amyaal haddii la yidhaahdana waa shan kilomitr taqriiban warku waa intaa waxaan xadiidku faa'iideynayaa qiyaastiisa ugu badan kaba soo qaad alaaa faraasikh ilan iyadaa badan sooma alaaa faraasikha marka la yidhahdo waxay faa'iideyneysaa nebigu hadduu labaatan kilomitir u baxo qiyaasteeda inuu gaabin jiray soma xadiiu anas macnaasu faa'ideynaya waa haddii la qabto qiyaasta ugu badan oo alaaa faraasikha qiyaasta ka yar haddii la dhigo amyaal la yidhaahdana wayba ka yarto an kilomtrabxadiika muslim baa soo saaray siday muxadisiintu leeyihiinna waa xadiidka ugu xoog badan axaadiista ku soo aroortay masaafat lqasr bal masaafat lqasri wax xadiioo marfuuca oo aan xadiidka ahaynoo ku sugan maba jiraba masaafatqasri taxdiidkeeda wixii kale waa uun bayna almaka waalmadiina iyo aaaar badanoo saxaabada ka suganoo iskhilaafsan iyo wax kale kusoo arooray waxyaabaha wey man adiga warka soo gabagabay waxa wey murtidiisu khulaasada warka waxa weye saxaabaduna way isku khilaafeen masaafat lqasri culimadii salafkii aimadiina way isku khilaafeen masaafat lqasri wax daliiloo nas ku ahoo ku cadna ma jiro qaar waxay yidhaahdeen habeen iyo maalin meel loo socdo qaar waxay yidhaahdeen saddex beri meel loo socon karo qaar waxay yidhaahdeen yani bariid oo lix iyo toban farsakh ah wahaakada qaarba meel bay ku dhufteen ra'yiga marka raajixee xoogga badani waxa weeye shaarica hadduu yidhi safar haddaad u baxdaan salaaddii waad gaabin kartaan axkaamtii musaafirkaad qaadan kartaan shaaricana aan laga haynin wax xadidid aan laga haynin ruuxii masaafo mucayana sheega daliil baa looga baahanya mana lahayo wabittaali arintu waxaa fiican in loo daayo sidii shaaricu u ilaaqay inay u ilaaqnaato wixii safar loo yaqaano curfan ruuxu axkaamta musaafirku qaadanaya wixii aan curfiga dadka loo aqoonin musaafirna musaafir maaha wahada yakhtalifu biikhtilaaf alamkina waalaazmina walacraaf walaxwaal meeshan masaafo looga yaqaano safar baan meel kale looga aqoonin soo saas maaha ayb mar salaada magaalooyinka waaweyn cawaasimta waaweyn oo kale qaarkood baa laga yaabaa inay laba boqoloo kilomitr ka badan isu jiraan sooma ayib markaad dhinac fiiddeeda ka tagto fiid kale u socoto baa tahay waad shaqo tegeysaa musaair baa lagu yaqaana musaair ma tihin markaad tuule heble ka tagto tuulo kale u boqol kilomitr u jirta musaair baa tahay waad sahay qaadan waad isdiyaarin yani musaair baa tahay musaafirka marka waxay ku xidhan tahay ruuxa musaafir ma la dhahaa curfiga dadka markaa haddii musaafir ruuxani waa safray laleeyahay axkaamtii musaafirka u haddii aan loo aqoonin ruuxani waa safrayna axkaamtii musaafirka ma qaadanayo amaa taxdiidaadka kale oo dhan wax daliila male qowlka meel lagama maro aan lahaynna waa qowlka culimo fara badan ka sugan sida ibnu qudaamo kale ibnu qudaama wuxuu leeyahy ibnu qudaama fii kitaabihi wuxuu ku leeyahy ataxdiidu yaxtaaju ilaa tawqiif xadididda masaafe la xadido waxay u baahan tahay nas iyo daliil bay u baahan tahay walaysa limaa saara ilayhi almuxadiduuna xuja qolyaha xadda masaafada sheegay oo xadad kala gedisan bixiyeyna waxa ay qabsadeen iyo meeshay cuskadeen daliil uma haystaan buui xujo ma leh wa aqwaalu asaxaabati mutacaaridatu mukhtalifa saxaabada aqwaashooduna way iska soo horjeedaa wayna iskhilaafsan tahay walaa xujata maca alikhtilaaf buui waxaa laysla ogolaya saxaabada haddii aqwaashoodii afcaashoodu iskhilaafto midna midka kaleeto xujo kuma ah aqwaashooda iskhilaafsan midna gooni xujo uma ah waliana ataqdiira mukhaalifun lisunati nabiy sal lay slam walidaahiri lqur'aan buu taqdiir masaafo mucayana la qadaraayey waxay khilaafsan tahay axaadiista nebiga daahirkeeda iyo qur-aanka daahirkiisa say u khilaafsan tahay waxay u khilaafsan tahay qur-aanku waa ilaaqay safar buu ilaaqay sooma axaadiistuna waxay ilaaqday safar bay ilaaqdeen mayna xadaynin maadaama daahirka qur-aanka iyo sunnadu sidaa ay tahay ciddii xad sheegta oo masaafo mucayana sheegta daahirkii qur-aanka iyo sunnaday khilaafsan tahay daliil ha keento ayb wuxuu yidhi waliana taqdiira baabuhu tawqiif sidiisaba qadaridda wixii la qadariyo xad go-an loo samaynayo baabkiisu waxa weeyaan in la helo nas lagu istaajiyo oo nas iyo daliil loo helo falaa yajuuzu almasiiru ilayhi bira'yin mujarad hebel baa yidhi keliya looma qaadan karo hebel baa yidhi iyo sheekh hebel baa yidhi iyo madhab hebel baa qaba oo nas iyo daliil uu cuskan yahay ayna jirin laguma qaadan karu masalada noocan oo kale waalxujatu maca man abaaxa alqasra likulli musaafir xujadu waxay la jirtaa buuri dadka baneeyey musaafir kasta inay u bannaan tahay inuu gaabiyo ila an yancaqida alijmaacu calaa khilaafihi inba ijmaac la helo mooye xujadu dadkaasaa haya buui ibnu qudaama hadalkiisaasi waxaa sidaasoo kale maray sheekhuislaam ibnu taymiya iyo sheekh ibnu cuthaymiin iyo culimo badan xataa culimada shaaficiyada ka mid a ah. waxay leeyihiin masaafatu lqasri daliil looma hayo masaafatu lqasri daliil looma hayo saas way man axaadiista kusoo aroortay beriid sheegtay ama farsak sheegtay xadiidka anas marka laga reebo kulligood waa wada daciif wax ka sugani ma uu jiro man masaafat alqasri marka halkaa warkeeda ku eka amaa maxaa badiil ka noqon karaya ruuxu in curfan musaafir loo yaqaano lanna culimmadu waxay isla ogol naska hadduu mutlaq ku yimaado wax qaydana ayna imaanin tafsiirkiisa iyo taqyiidkiisa waxaa loola noqonayaa curfiga iyo caadada dadka halkaasa tafsirka lagu mar haddaan luqatanna la fasirin muxuu ahaayey daliil fasirayna uusan jirinoo taxdiidiyey masaladu marka halkaas ayay sidax ku tahay sax ku tahay saasayna ku xoog badan tahay macna ayb wa anhu radi allahu canhu masaafatu lqasriga marka waxyaala fara badan masaail kaloo fara badan baa ku dhisan masaail kaloo aad u fara badan bay madaahibtu ku dhishaan oo ay ka mid tahay maalan muxuu ahaayey salaadaa iyo soonkii iyo muxuu ahaayey gabadha ma la guurin karaa masaafatu lqasri hadduu weligeedi jiro iyo masaail badan bay ku dhisaan marka masaafatu lqasri intaada masalo ku salaynin bal horta iyada sug masaafatu lqasri wax la yidhaahda markaad hesho daliilkeeda hesho markaa kadib waxaad ku dhisayso ha la arko laakiin ayadiiba haddayna asaasan sugnayn ee maxaabad ku salaynba ah, maxaabad ku salaynba ama masalada wilaayadu iyadu waa masale khaasaho haddii weligeedu intaa maqan yahay wey masalada ka aroortay fuqahada qaarkood oo weligeedu meel masaafatun qasri jirta ay jirto uug jiro laakiin in iyadoo la joogta laga kaxeeyo oo meel masaafat qasri jirta la geysto oo halkaas marka laga soo mehersado ayadu midaasu sal iyo raadkona male ah, masaafat lqasri ku saleeya ama masaafatu tamaam ku saleeya meel ay sal ku leedahay ma si cad bay nusuustaas uga hor imaanaysa ama masalada kutubta fiqiga inta badan usuusha ay ku qoraani waa inuu weligu sidiisa u maqan yahay taas ma la guurin karaa mise lama guurin kara way masalada laga dooday ku taalla kuduudda fiqiga rasmiga ama masalada in lagaba kaxeeyo iyadii la kaxaysto isagii laga kaxeeyo waa mas'ale xawaashida qaarkood ay qoreen waqiilana lagu qoray ah. nabiguna muxuu inaga reebay qiila waqaala wakarat suaal iila yaa yidhi war aan jirin warkaas asaafat qasri marka sal male daliil male an ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi aqaama wuu nagaaday annabiyu nebigu sal lay wasalam tiscata cashara sagaaliyo toban yowman oo maalmood yaqsuru xaaluu gaabinayo ah, tiscata cashara wacanhu radi allahu canhu anas waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi kharajnaa waan baxnay maca rasuuli lahi sal lay slm rasuulkaan la baxnay oon raacnay min almadiinati baanu ka raacnay ilaa makata makaan u raacnay fa kaana nebigu wuxu sal lay slam yusallii mid tukada rakcatayni rakcatayni laba laba ragcadood xataa rajacnaa ilaa aan soo noqonnay ila almadiinati madiine ilaa aan u soo noqonnay muttafaqun calayhi wallafdu lafdiguna lilbukhaari buu usugnaaday aakhirkiisa waxaa ku yimid cabdulahi bni cabaas inuu yidhi yani waxa weyaan ayb ha wuxuu yidhi yaxya bni isxaaq baa wuxuu yidhi aqamtum bimakkata shay-an ah, ma muddaad maka joogteen markaasaa wuxuu yidhi aqamna biha casharan toban baan joognay xadiidka wuxuu faa'ideynaya nebigu sal ly wasalam safartiisa makiya madiine inuu salaadaha gaabin jiray dihaaban wa iyaaban markuu sii socdo iyo markuu soo socdo safartiisa inuu salaada gaabin jiray masaladaana waxa weeyaan waa sida xadiiska isuga soona sheegnay khulafadiisaa sidaa iyaguna samayn jiray allahuma cumaano aakhirkii dhammaystira mooyaane iyaguna saasay yeeli jireen way gaabin jireen salaada marka masaafada ilaa maki iyo madiine ah iyada in la qasirin karo oo afar boqol iyo taqriiban dhowr iyo toban kilomitr masaafada in la qasrin karo waa itifaaq iyada ijmac wey وcan ibn cabaasin radi allahu canهuma qaala wuxuu ihi aqaama wuu nagaaday annabiyu nebigu sal lay waslam tiscata cashara sagaal iyo toban yowman oo maalmood magaalada maka ayuu ku nagaaday yaqsuru xaaluu gaabinaya salaada wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa bimakata ayuu ku nagaaday tiscata cashara sagaal iyo toban yowman oo maalmood waxaa wariyey labada lafdiba albuhaariyu buhaari baa wariyey waxay isla dheeryihiin macnaha bimakkatadaasaa lafdiga dambe wata ayb wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan liabi daawuuda u sugnaatay sabca casharata toddobiyo toban beri ayuu maka joogay abu daawuud baa iska leh wa fii ukhraa riwaayo kale dhexdeeda waxaa ku sugan oo iyaduna abu daawuud iyo bayhaqi soo saareen wa fii ukhraa lahu wey abi daawuud riwaayo kaleo iyadana abu daawuud leeya waxaa ku sugan hamsa cashrata shan iyo toban buu nebigu joogay sal lay sl ayb walahu abu daawuud waxaa u sugnaaday oo u warinaya can cibraan bni xusaynina uu ka warinaya radia allahu canhu amaaniya casharata sideed iyo toban beri ayuu nebigu maka joogay meeshaasi waxaynu haynaa sagaal iyo toban beri waynu haynaa sooma toddobiyo toban berina waa haynaa han iyo toban berina waa haynaa sideed iyo tobanna waa haynaa labaatanna way jirtaa ku darsaday intaasaa laysugu khilaafsan yahay intaa laysugu khilaafsan yahay lafdada u xoog badani waxa weeyaan min xayu sixa waa tiscata cashar wa sagaal iyo toban baa u xoog badan xagga xoogga iyo sugnaanshaha waxaa iyo sixada waxaa soo raacda lafdada toddobiyo tobanka lafdada hamsata cashara iyada waa shaad waa daciif sidaa waxaa xukumaya alxaafid ibn xajar fi tanqiix waxaa daciifiyey alimaam اnawowi shuduudkeeda waxaa xukumay hortood alimaam اlbayhaqi sheekh albanina sidoo kale waa ku waafaqay marka hamsata cashara waa lafda shaada lianna waxay khilaafsan tahay riwaayaadka kale ee ka badan kana xoog badan meel kala dhac orta meel iska dhig tan cimraan ibni xusayne laga warinaya abu daawuud iyadana ee siddeed iyo tobanka ah iyaduna tirmidi bayhaqi ibn abi shayba soo saaray iyaduna waa daciif oo sanadkeeda waxaa ku jira nin la yidhaahdo caliy ibnu zayd ibnu judcaan baa ku jira oo daciif ah waa midda siddeed iyo tobanka ah caliy ibnu zayd ibnu judcaan baa ku jira oo daciifa ah saas daraadeed waxaa daciifiyey waxaan ujeeda alxaafi almundiri ibn xajar casqalaani alimaam zaylaci iyo imaam nawowi iyo keyrkood shekh albani sidoo kale marka amaaniya cashrata iyaduna waa daciif bal waa lafdaة munkara maca dacfi sanadiha y haddana waxay khilaafsan tahay riwaayaadka sugan sooma saas daraaddeed iyadana waa riwaayatun ama lafdatun munkara dacfigeedu shadiid taana meel dhig maxaa inoo soo hadhay marka waxaa inoo soo hadhay lafdada cishriina iyaduna waa lafda shaadda cabdi ibni xumayd baa soo saaray iyaduna waa lafda shaadda oo iyadana aan sugnayn oo daciif laba lafdiya baa marka inoo soo hadhay waa labada lafdiya u xoog badan oo ah tiscata cashara iyo iyo sabcata cashar toddobiyo toban iyo sagaaliyo toban inuu joogay labadaa haddii la yidhahda ha la kala rajaxo xagga sixada waxaa xoog badan sagaal iyo tobanka waa markii tarjiix la yidhaha bacdu lmuxadisiin laakiin way iswaafajinayaano sida imaam albayhaqi iyo keyrkood xaafidkuna aad buu ugu bogay kama fii fatxihi saas wey macnaha shekh sidoo kaleeta aad buu usoo dhoweeyey wuxuu leeyahay wuxuu ku jamcinaya imam albayhaqi sagaal iyo toban qolada tidhi waxay ku dareen maalintuu soo galay magaalada iyo maalintuu ka baxayey sidaasay sagaal iyo toban uga dhigeen qolada toddobiyo toban tirina waxay ka gooyeen maalintuu galay iyo maalintuu ka soo baxay meeqay noqon marka toddobiyo toban bay noqonaysa wuxuu leeyahy xaafidku jamcaas bayhaqi markuu ka soo guuriyey wa haada jamcun matiin buui waa jamc xoog badan buui jamcaas iswaafajin aad u qiimo badan weyn bu ayb sheekh albani caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay wajumlaة اlqowl ana aصaxa hadihi الriwaayaat alriwaayaة اlأulى wاthaniya labada riwaaye ee midda hore ee sagaal iyo tobanka iyo midda toddobiyo tobankabaa u xoog badan buu ihi wa asaxuha اlأulى labadoodana waxaa sii xoog badan oo sii saxiixsan midda ugu horeysa waqad jamaca baynahuma albayhaqi wagayruhu biana man rawى alأulى cadada ywma اdukhuul wa ywma اlkhuruuj wman rawa اlأkhra lam yacudhumaa faqaala alxaafidu huwa jamcun matiin ra'yigaasaad marka mudaa labada lafdi waa lays waafajin karaa in marka tacaarud laga dhexaysiiyo waxba loogama baahnaa maxaa inoo soo baxay marka waxaa inoo soo baxay nebiga sal lay wasalam xajat lwadaac wey waa xajkiisii ugu dambeeyey ee uu xajiyo markuu magaalada maka tegey imise beri buu joogo asawaabu waxa weeyaan sagaaliyo toban beri buu joogo maalintuu galay iyo maalintuu ka soo baxay marka lagu daro sagaal iyo toban beri buu jooga sagaal iyo toban bakaaberiye magaalada uu joogey ee marna carafo uu joogey mar uu musdelifo joogey mar mino uu joogey mar uu magaalada joogey sagaal iyo tobankaa beri nebigu salaadda waa gaabinayay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas way macnaa ayib waxaana loo daliishanaya waxaa loo daliishan ruuxu isagoo socotoo safar ah hadduu magaalo yimaado safartiisiina uu yaro hakado ama inuu noqduu doonayaa ama safartiisa sii watoo sii socdo intuu magaalada iyo meeshaa joogo xukumkii musaafir miyuu qaadanayaayo laba miyuu tukanayaa mise waa muqiim oo inuu dhammaystiraa laga rabaa masaladaa wey masalada xadiiska loo keena waana masalo khilaafiya jumhuurtu iyo culimmadu say u badan yihin waxay qabaan safarka markaa tahay ood meesha timid haddii aada wati aad baxaysood og tahay wakhti aad baxaysaad ogtahay oo ku xadidan wakhtigaasina wuxuu ka badan yahay afar beri iyo ka badan way afar beri muddo ka badan inaad joogaysa waad og tahay markaasi muqiim baad noqon bay leeyihi afar beri wixii ka badan maadaama aada hubtaba inaad joogayso afar beri wixii ka dambeeya muqiim baad noqonaysaa ma dhamasti ma gaabinaysida waad dhammaystiraysa axkaamtii musaafirka waad waayeysaa xaggeed ka qaadateen baa layidhi waxaan ka qaadanay bay dheen nebigu sal lay wasalam markuu magaalada maka yimid xajatulwadaac wuxuu magaalada soo galay markay bisha dilxija ahayd afar soo ma wuxuuna mino u baxay markay ahayd siddeed meeqa beri wey afar beri buu magaalada maka joogay isagoo gaabinaya oo seed ku ogaateen baa la yidhi hadduu afar beri ka badan joogi lahaa inuu dhammaystiri lahaa waxay yidhahdeen asalku salaada musaafirku asalkeeda dhammaystir baa asal u ah nebi maxamedoo meel iska jooga oo haddana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gaabinayana afar beri umaan haynaa afar beri wixii ka badan asalkiibay u noqonaysaa oo dhammaystir ah asalkaana lagaba soo doodba musaafirka salaadiisu waaba labaan ka soo hadalay soomahan la sallimi waa taas haddii uu ruuxu uusan garanaynin muddada uu baxayo mutaradid yahay beri baad bixi doontaa saa dambaad bixi doontaa dantiisu doonaya markay u dhammaataba inu bao gooray danti u dhammaan doontana ma garanayo markaana waxay yidhaahdeen labaatan beri wixii ka dambeeya xataa hadduu weli mutaradid yahay oo uusan weli go'aansanin labaatan beri wixii ka dambeeya xukunkii musaafirnimada waa waayaya waa inuu salaadda dhamaystay xaggeed ka qaadateen baa waxay ka qaateen sagaal iyo toban beri buu nebigu maka joogay sagaal iyo tobanka berina wuu gaabinayey oo macnaha waxa weya nebigu sal lay slam baa baad bixi masaadan baad bixi xajkii hadduu dhammaystay wakhti uu baxayo uma caddayn bay dheh xadiidka laakiin xadiidka kaga xoog badanay deliishadeen waa xadiidka inoo soo socdee nebigu tabuuk labaatan beri buu joogay xadiidkan kan ku xiga bay u deliishanayaan taa iyada sidaasi waa sidai jumhuurtu qabaan oo in la kala qaado ruuxa xilliga uu safartiisa sii wadan doono ay u caddahay iyo ruuxa ayna u caddaynoo kolba dantiisa iyo duruuftiisa markay u dhammaato inuu baxo doonaya midna waxay u xadideen labaatan beri midna waxay u xadideen afar beri ra'yigaana waa ra'yiga uu dooranayo sheikhu lalbani caleyh raxmatullah saasuu rajaxay ra'yi kalea jiroo odhanaya ruuxu intuu musaafir yahay oo niyat liqaama uusan la imaanin axkaamtii musaafirku leeyay xataa waktigay dooniba ha qaadato ra'yigaana waa ra'yi bacd almuxaqiqiin ay rajaxayaan sheekh ibnu cuthaymiin baa ka mid qolyaha rajaxay ra'yiga isaga kaasaadna moodaa inuu xoog badan yahay min xayu daliil asxaabu rasuli lahi sal lay slamna way ka sugan tahay qaar ka mida oo cabdulahi bni cumar oo kale waxaa ka sugan cabdulahi bni cumar waxaa ka sugan adrabijaan meesha la yidhahdo ayay saxaabadu intay tageen bay bil afar bilood ama laba bilood joogi jireen wuxuu yidhi fara'aytum yusalluunaha rakcatayni rakcatayn iyagoo dulaan ah laba bilood afar bilood bay meesha saqribay waxay ku jiraan furin bay ku jiraan meeshay dhufays kaga jiraan oo gaaladay la dagaalamayeen macna iyagoo laba bilood jooga ama afar bilood meesha joogay haddana salaadda gaabin jireen saas man cabdullahi ibn cumar bay ka sugan tahay axmed baa soo saaray biisnaadin saxiix ibni xajarna fi diraaya sanadkiisa wuu ku saxiixinay kadalika waxaa ka sugan ibni cumar kama fi muwaطa'i maalik waxaa la weydiiyey wuxuu yidhi usallii salaata almusaafiri maa lam ajmac muktan salaada musaafirka ayaan tukanaya inta aanan niyeysanin in aan joogayo oo safartayda aanan jabinayn wain xabasanii dalika inata casharata leyla buui xataa haddaan labiyo toban habeen joogo waan gaabin buui cabdullahi bn cabaas sidoo kale waxaa ka sugan waxaa la yidhi inaa nutiilu alqiyaama bilqaswi bikhuraasaan duulaan baan u baxaynaa markaasaan khuraasaan muddo joogaynaa dheer fakeyfa taraa baa lagu yidhi seen samaynaa salaaddii seen ka yeelna wuxuu yidhi salli rakcatayni wa in aqamta cashra siniin buu labadaada ragca iska tuko xataa toban sanaba joog toban sanaba joog sanadkiisu waa qawi rijaasiisuna waa iqaad aahaarta saxaabada iyo marka loo kaco sidaasay tilmaamaysaa marka nusuusta la aadana nusuustu musaafir unbay ku xidhay ama axaadiistan ay jumhuurtu daliishanayaan wax ku tusaya ma jiro nebigu hadduu ka badan joogi lahaa inuu xukumku isbedeli lahaa afarta beri ka badan haddii uu joogi lahaa xukumku inuu isbedeli lahaa daliil ma leh labaatanka beri ka badan hadduu joogi lahaa xukumku inuu isbedeli lahaa daliil ma leh saas man marka waa un masale iska muxtamil ah adiga maslada khilaafkaasa ku jira walahu waxaa u sugnaaday liman walahu ay liabi daawuuda wey abu daawuud waxaa u sugnaaday can jaabirna uu ka warinaya radi allahu canhu aqaama wuu nagaaday nebigu sal lay slam bitabuuka tabuuk buu ku nagaaday walahu can jaabirin radia allahu canhu aqaama inuu nagaaday jaabir bitabuuka tabuuk buu ku nagaaday cishriina yowman marfuuc iyo mawquuf labada waa ku yimaada aqaama wuu nagaaday nebigu bitabuuka tabuuk buu ku nagaaday cishriina yowman labaatan beri yaqsuru xaaluu gaabinaya asalaata salaada xaaluu gaabinaya waruwaatu xadiidkan ruwaadiisuna iqaatun waa iqaat buu ihi xaafidku ilaa laakiinse annahu amar yashaaniyo ikhtulifa waxaa laysku khilaafay fii waslihi xadiidkan xidhiidhiinkiisa yani fii waslihi wa irsaalihi fii isnaadihi wa irsaalihi man xadiidku ma mursal ba mise waa musnad baa laysku khilaafsan yahay ayb abu daawuud xadiidka markuu wariye wuxuu yihi hayru macmar yursiluhu walaa yusniduhu buui macmar ninka la yidhahdaa xadiidka isnaadiyey laakiin ragga kale xadiidka mursal bay ka dhigeen abu daawuud intaasu daba dhigay ayb xadiidka waxaa saxiixiyey isagoo musnad ah oon mursal ahayn oo saxaabigii la sheegay nebigana loo rafciyey sidaa waxaa ku saxiixiyey ibnu xasmi iyo imaamu nawowi iyo sheekh albani waxayna ictimaadeen qaacide la yidhaahdo ziyaadatu iqati maqbuula nin iqa hadduu wax siyaadiyo waa layska aqbali macmar ibnu raashid oo iqa baa siyaadiyey xadiidka ka dhigay musnad ka dhigay ruwaadda kalena mursal bay ka dhigeen marka ziyaadatu iqa maqbuulay cuskadeen ziyaadatu iqa maqbuula bihada hada aliطlaaqna sax uma ah waxa weeye haddii ruuxu ninku isagoo iqa uu ziyaado la yimaado ama sanadka ha ku saabsanaato ama matniga ha ku saabsanaatee ziyaadadaa in la aqbalo iyo inaan la aqbalin qaraa ku xidhantah camalka muxadisiintu saas wey ama ziyaadatu iqati maqbuula oo saa laysaga ilaaqo hayru maqbuul warsoconayo ma camalka muxadisiintu waxa weeye qaraa-intaa loo fiirinkee xoog badan ma kana xoog badan mise kana xoog badan hadda marka masaladan miisaanka la saaro waxa weeye waxaa xoog badan qolada xadiidka irsaalisay laba nin baa isku khilaafsan nin la yidhahda caliy bnu mubaarak oo yaxya ibnu abi kaiir ka warinaya iyo macmar bnu raashid oo yaxya ibn abi kaiir ka warinaya labadoodana waxaa ku xoog badan axaadiista yaxya ibn abi kaiir caliy bn mubaarak baa ku xoog badan siday muxadisiintu taqriirinayaan si khaasa cinaayo khaasu u lahaa axaadiista yaxya ibn abi kaiir macmar meeshan marka uu kaga xoog badan yahay irsaalkiisaa xoog badan marka xadiidka marka iqaamat nabiy bitabuk cishriina yowman inuu yahay mursal baa xoog badan walow sheekh albaani isagoo musnad ah saxiixiyo hayrkiina ha saxiixiyo ibnu xasmi iyo nawowi hayrkood laakiin marka qawaacidda musalaxa loo noqdo xadiidku inuu mursal yahay buu ku xoog badan yahay sidaana waxaa maray alimaamu daara qutni ibni xibaan iyo abu daawuud iyo hayrkood marka xadiidku waa mursal mursal ha ahaadee waxaa deliishanaya culimmada qabta sidaan soo sheegnayba ruuxu hadduu meel joogo markaa uusan safartii ku dhex jirin meeshaana uusan markaa ku nagaaninoo ka sii soconayo labaatan beri hadduu joogo wixii ka dambeeya inuu salaada dhammaystirayo xukumkii musaafirkana ka baxayo ayay u deliishadaan xadiidkan tabug laakiin saan sheegnayba xadiidku waa mursal mursalkuna waa min anwaaci daciif soma almursal cinda almuxadisiin cinda jumhuurihim waxa weeyaan waa min anwaaci daciif afadali inay u deliishadaan baa dhaanta xadiidkii aynu hadda soo marnay ka cabdulahi bni cabaas ee ahaa aqaama bimakkata tiscata cashara yowman soo ma kaasaa xog sagaal iyo tobankaasaa la hayaa amaa cishriinka xadiidkeedu waa xadiid mursal aw almursalu min anwaaci daciif saasaa xoog badan ayb war la yidhaahdaba labadaa ra'yi baa u xoog badan culimmadu aaraaday masalada ka qabaan aaraa kalena waa jirta kan kale in la maro intaad musaafir tahayba xukumkii musaafir baad qaadanaysaa muddadu haba dheeraataane wa ra'yu bacd almuxaqiqiin ay mareen hada wabilahi towfiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi w saxbi waslm